ulmadu ka gidriye cawiya subahu kulanti waxaan wanagsan dhegeystayaal idinkiinbaa meelo joogtaan si badna maqlaysaan waxaad ku dhawaataan barnaamijka kulanka k nn wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h bremier woled baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier woled adeega adeega mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa isniin taarikhd wax ku aasiisan tahay shan iyo tobanka bisha janaayo sanadda laba kun afar qodobadaad barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah ukrain oo markaa beenisay in qeybo ka mid ah ruushka ay ka fuliyeen weeraro qorsheysan waad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay arrimaha ruushka iyo ukrain waxaan kaloo soo qaadan doonaa howlgalka eh, qaramada midoobay ee falastiin oo lagu dhaleeceeyay sida markaa ay kaga aamuseen dhibaatada lagu haya dadka reer falastiin xilli weli duqeymaha yahuuddu ay ku socdaan khaza iyana waad maqli doontaan waxaan kaloo soo qaadan doonaa arrimaha ku aadan koobka qaramada qaarada africa ee ka socda dalka ivory coast arrimaha ku gadaaman iyo xulalka loo saadaalin karo qodobadaasi kuna ugu soo kordho xubnihii joogtada ah, warbixin gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaan markale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka keynan xidigitaana maydyanisa waxadnaawiliisinabulakusamaya السجدان عما يشتعل الساعة واحنا بناوي الانسيون نبغى نبغى معايا

siduu inuu la qaban yahay muddo waxaan geli jiray noloshaada awgeed qalbigeednu inuu la qaban yahay Allah hayu nasiibkii nasiibka nasiibkii अपना يكون عودا waa ciid waa anagii adduunyadu waa nuur galgacalku yee naruuroy waa nuur galgacalku yee nasteexoy sidaan kuugu nabanahay haddaad iigu nudan tahay amaad iigu nuushahay eree kale ay isdhaafsadeen allaha u wada raxmadee xaliimo khaliif magool iyo maxamed sulebaan tube heystii nayruus ayay ku wada luuqeynayeen waxayna ahayd daafurka barnaamijka kulanka keyna maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaay hsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahayoo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay ee ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka k nn baan ma anaan garanin

dhigriye cawiye subaho bulshadu ka dhex tume cayaaraho qeybaha hore barnaamijka kulankaan gudagalaya dhegeystayaal aynu ku bilaabnae kulan aan caadi ahayn oo gaara ayaa ah waxaa isugu yimid eh, xubnaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed gudiyada kala duwan ee fulinta xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta ee ururada kubadda cagta maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir waxaana markaa kulankan uu ahaa mid eh, diirada lagu saarayay arrimaha ciyaaraha tartanka dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ee muqdisho laga furay ama laga daafuray sagaal labaatankii bishii desembar ee sanadkiina dhaafay shirka waxaa diirada lagu saaray loogana hadlay xaaladda guud ee tartanka ciyaaraha dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir waxaana laga soo saaray go-aano kala duwan xiriirka kubadda cagta ee soomaaliyeed waxaa layiri waa hay-adda ugu sareysa ee maamusha kubadda cagta dalka guud ahaan una leh awoodda soo marka abaabulidda farsamada dejinta xirarka maamulka kubadda cagta guud ahaan dalka xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta waxaay mas-uuliyad ka saaran tahay badqabka dhammaan ciyaartoyda saraakiisha ciyaaraha garsoorayaasha kubadda cagta saraakiisha abaabulidda ciyaaraha ee guddiga tartamada kala duwan taageerayaasha ciyaaraha ee soo gala garoomada kubadda cagta iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha dhacdooyinka ciyaaraha ee uu soo abaabulo ama uu qabto xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta waxaa lagu yiri war warsaxaafeedka ay soo saareen waxa uu cambaareynayaa kana soo horjeedaa falkii xumaa ee lagula kacay baska gaariga ay saarnaayeen ciyaartooyda kooxda xulka kubadda cagta ee koonfur galbeed falkaas oo ah mid ka baxsan shuruucda iyo qaanuunada u degsan kubadda cagta dalka kana soo horjeeda xeerarka maamulka kubadda cagta iyo dastuurka xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta sidoo kale war-saxaafadeedka uu xiriirka kubadda cagta ee soomaaliyeed uu soo saaray waxaa ku jira xiriirka kubadda cagta ee soomaaliyeed wuxuu soo jeedinayaa in ciyaaraha tartanka maamul goboleedyada ay muhiim tahay inaan la ciyaari karin inta laga helayo habka mas-uuliyad wadareed ee tartanka ay muhiim tahay in la helo mas-uuliyad wadareed ku aadan xagga amniga maamulidda iyo garoomada kubadda cagta sidoo kale war-saxaafeed kasoo baxay xiriirka kubadda cagta ee soomaaliyeed waxaa lagu sheegay sida horey loogu soo abaabulay ciyaaraha tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir waxaa laga maarmaan ah ayaa layidhi in xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha maamulka gobolka banaadir iyo hay amniga dowladda federaalk soomaaliya ay mas-uuliyad ka saaran tahay tartanka ciyaaraha lana cadeeyo mas-uuliyad wadareedka guud ahaan ee tartanka si cid mas-uuliyadda u qaadato iyadoo laga duulaya dhibaatooyinka ka dhacay ciyaaraha intii ay socdeen waxay xiriirka kubadda cagta ee soomaaliyeed waxay kula talinayaan una soo jeedinayaan dhammaan bulshada jecel kubada cagta inay tahay mid isdhexgal ah mid nabadeed iyo mid bulshada isku keenta kana reeban in la isticmaalo wax kasta oo ka baxsan shuruucda u degsan kubadda cagta guud ahaan dalka lana abuuray isnaceyb bulsho isfaquuq iyo sidoo kale eh, in laysku diro ummadda soomaaliyeed taa oo la sheegay inay tahay gef iyo mid meelka dhac ku ah kubadda cagta soomaaliyeed warsaxaafeedka sidoo kale kasoo baxay xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed waxaa lagu yiri xiriirka kubadda cagta ee soomaaliyeed ay markaa siday hore u qaaday iyaga iyo wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ay muhiim tahay in ay helaan dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ee ka qaybgalaya tartanka xuquuqaha lacagaha laga qaado taageerayaasha oo loo yaqaano eh, gate collection tickets ama lacagaha lagu soo galo garoonka ciyaaraha ee muqdisho in la siinayo maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir kulan waliba sida qorshe u ahaa sidoo kale war-saxaafeedka waxaa lagu sheegay in xiriirka kubadda cagta ee soomaaliyeed uu soo jeedinayo inaan la siyaasadayn ciyaaraha sidoo kalena aan la markaa faquuq iyo wax kasta oo mamnuuc ka ah la sameynin si la mid ah eh, ciyaaraha guud ahaan dalka waxaa la sheegay ama lagu yeeray war-saxaafadeedka ciyaaruhu waa isdhexgal bulsho ee ma ahan eh, abuuridda isna ceyb iyo kala tag waxaana loo soo jeedinayaa bahda kubadda cagta jecel iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed inay ka fogaadaan wax weliba oo keeni kara kala fogaasho iyo in la abuuro naciib bulsho ugu dambeyn waxaa layidhi xiriirka kubadda cagta ee soomaaliyeed wuxuu soo jeedinayaa in markaa ama ummadda soomaalid wegeysinaya inaan ciyaari doonin eh, ciyaartii dhici lahayd maalinimada berri ah inta laga helayo mas-uuliyad wadareed tartanka ciyaaraha maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir eh, dhammaan qodobada iyo kuwo kale ayaa laga soo saaray eh, kulan aan caadi ahayn oo yeesheen xiriirka kubadda cagta ee soomaaliyeed ururada kubada cagta maamul goboleedyada gobolka banaadir iyo gudiyada tartanka dowlad goboleedyada waxaana sida muuqata dib u dhacu ku imaanaya mar kale ee jadwalkii loo dejiyey ciyaaraha tartanka dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir oo sida muuqata ee markale laga fikari doono sidii loogu qancin lahaa ciyaartooyda koonfur galbeed in ay kasoo qayb galaan tartanka maadaama ay gebi ahaanba tartankii ka baxeen dibna ugu noqdeen magaalada baydhabo waxaana qorsho uu yahay sida la rajaynayo in xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed ay guddi u saaraan arrinta sidii loo xalin lahaa tabashada ay qabaan koonfur galbeed sidii mar kale ay qayb uga noqon lahayd tartanka uguna soo noqon lahayd maadaama hal kulan ugu harsanaa ciyaartooyda koonfur galbeed oo weli ay natiijo haystaan fursadna u heli karaan haddii ay kulanka ciyaaraan ama ay badiyaan inay u gudbi karaan wareega afardhamaadka tartanka ciyaaraha dowlad goboleedyada iyo sidoo kale gobolka banaadir dhinaca kale guddoonka golaha shacabka ayaa mar kale waxay eedan u jeediyeen xildhibaanada golaha shacabka ee aan imaan fadhiyada golaha iyagoo loogu baaqay inay gutaan mas-uuliyadda ka saaran ee waajibaadkooda Eh, si markaa ay dadka ay matalaan mas-uuliyad dhab ah ugu muujiyaan waajibaadka laga rabana ay markaa soo xaadiraan fadhiyada golaha gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa mar kale ugu baaqay xildhibaanada inay fadhiyada yimaadaan isagoo sheegay in kulankii golaha ay soo xaadireen boqol iyo xubnood welina uu sheegay in tirada ay yartahay fadhiga golaha shacabkana ay muhiim tahay kulamada inay yimaadaan xildhibaanada eh, kooramka inta loogu talagalay in ka badanba si ay waajibaadkooda u gutaan gudoomiye wuxuu sheegay in kalfadhiga afraad ee golaha shacabka uu yahay mid muhiima ah. waxyaabo muhiimana ah looga hadlayo diiradana lagu saarayo meelmarinta shuruucyada muhiimka u ah dowladnimada dalka iyo sidoo kale si guudba in arrimaha masiiriga ah looga hadlo sidaa darteedna laga doonayay xildhibaanadu inay soo xaadiraan intaa kadib gudoonka golaha shacabka waxaa sidoo kale qaar kamid ah xildhibaanadu ay soo jeediyeen in lagu dhaqmo xeer hoosaadka golaha xildhibaanada imaan waaya fadhiyada golahana ee laga jaro xuquuqaadka iyo mushaaraadka ay leeyihiin si markaa ay ugu waana qaataan inaysan mar kale imaan waayaan fadhiyada golaha ugu horeyn waa kan gudoomiyaha golaha shacabka waxaana ku xigi doonaa xildhibaan sambrolsh oo ka mid a ah xildhibaanada golaha shacabka intaan ajintaha la gudagelin is-abaabul weynaan ku jirnaa kalfadhigaan afaraad shaqo badanaa noo taallaa tirada maanta la soo gudbiyey boqoli konton waa xildhibaanada sidii darhaad waa dhaanaa laakiin weli aadaan u yarnahay horta fasax soddon qofood ka badan sida heer hooseedkan uu qabo waa joojinay soddon haddii fasax jiraan sida heer hooseedku qabo waan sugaynaa qof dhibaato markaas loo garaabo xanuun ilaahay naga badbaadiyaa qofkii saas ama lagu arka waa gaarkeed laakiin fasaxga caadiga ah soddon hilabaan markay maqan yihiin heer hooseedkana saasuu qabaa saas daraaddeed had waa joojinay waa soddon qof waa maqan yihiin marka waxyaalaha loo baahan yahay in lagu xisaabtamo haddii baarlamaanka la horkeeno xeer eh, mase sharci hindise sharciyeed ha noqdo wax kasta ha noqdeen oo u baahan in lagu ansaxiyo fifty balas an u baahan haddii meesheenna baarlamaanka golaha maanta hortooda la keeno yacnii haddii boqoliyo afartan boqoliyo afartan labaan markay kuu fadhiyaan haddii laba iyo labaan diidaan ansax ma noqonayo laba iyo labaan bes hadday diidaan awooddii baarlamaanka dhan golahii dhan waxay ku dhumaysaa kala maqnaanshaheenni arrimo culusna waana horyaalaan marka daraad waxaan ballaabnay magaca u maanta u kuma celinayno laakiin eh, qof kasto eh, inay ishilqaamaan xildhibaanada wasiirada horta waxaan ka codsanaynaa inay yimaadaan qofkii shago degdega ku jirin kooram ka buuxiyaanaan ka codsanaynaa xildhibaanada maqan oo beelaha sharciga ku maqan waxaan leenahay ku waargelinaynaa oo ku adkaynaynaa inay yimaadaan oo u shaqeeyaan ummaddii shalay dooratay marka arrintaas waa wadaynaa qofkii maqnaadan qoraalkiisa loo diyaarinayaa bagshidiisa la siinayaa marka bishi markay dhammaato qof qof kasta maqnaanshihiis meeshaasi kuaryaa ku arki doona walaalayaal qofna kuma xadgudbayno laakiin waxaan rabnaa wixii ummadda noo dooratay inaan qabanno taasoo ujeeddada wax kale maaha aad iyo aad ugu mahadsantihiin arrinkan soo xaadirista xildhibaanada waa nagu soo nonoqdeen waxaan soo jeedi lahaa guddoonku dhowr mar ayuu tallaabo ah qaaday in uu yeeriyo annaga horta ilmamani dad waaweynoo dad soo dirsadaan waxaan u baahannahay dadku haddayse mas-uuliyaadkii loo igmada isa xeerar iyo shuruuc qabta waa inay jiraan oo xasuusiya mas-uulidooda guddoomiya waxaan kaa codsanayaa kuma filna in xildhibaanada la layska yeeriye kadibna lagu kala tagee xaquuqaadkooda ha la farageliyo qofkii imaa waaya waa in laga jara xaquuqaadka xeeroosaadkan inay ku jirta ayaan jeclahay feer ma ahan in qof maalin kasta yimaado xilli hore ilaa baarlamaanka lxilaan uu joogo qofna uusan weliga isimaan isku sina xaquuqda ugu soo dhacdo waxaan codsanayaa tallaabooyinkiina sii gejiya si baarlamaanku noogu hagaaga waana mahadsantihiin xaquuqaadkana faragelinha lagu sameeya qofka imaa waay waa mahadsantiin codadkaas aad maqlayseen waxaa ay ahaayeen xildhibaan sambulonsho u dambeeyey waxaa ka horreeyey gudoonka golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur madoobe oo mar kale eh, cabasho ka ah xildhibaanada aan soo xaadirin fadhiyada golaha oo uu sheegay inay mas-uuliyad ka saaran tahay inay gutaan waajibaadkooda dastuuriga iyo matalaada ay matalaan eh, xubnihii soo doortay ee shacabka soomaaliyeed weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan keenan oad nagala socotaan dhegeystaan dadka ha ku noolo ulmadu ka dhigriye cawiya subaho bulshadu ka dhex tume cayaar weli barnaamijka kulankaad degsanaysaan kana nagala socotaan saaxiibayaale markana qaramada midoobay waxa ay sheegtay in lacag ka badan afar dhibic bilyan oo doolarka mareykanka ah sanadkan lagu taageeri doono xukuumadda ukraine hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bani-aadanimada ee loo yaqaano united nation office coordination of humanitarian afaris oja magaceeda loosoo gaabiyo waxay sheegtay in lacag gaaraysa afar dhibic laba bilyan oo doolarka mareykanka ah gargaar bani loo siin doono xukuumadda ukraine oo ay aafeeyeen dagaalo kaga imaanaya ruushka qaramada midoobay waxay ugu baaqday xubnaha deeqbixiyaasha ee loo yaqaano international donarisku in markaa ay bixiyaan eh, dhaqaalo eh, lagu taageerayo xukuumadda ukraine ee bulshadeeda oo markaa ay saameeyeen duulaankii ruushku ku galay wadankaasi ukraine waxaana eh, markaa loogu baaqay dalalka deeqbixiyaashu inay dardargeliyaan dhaqaalaha la doonayo in markaa lagu taageero xukuumadda waddankaasi ukraine boqolaal kun oo kamid ah caruurta ukrain ayaa wajahaya xaalad aada u adag sidaasoo kale dadka reer ukrain waxay ku nool yihiin xaalad adag waxaa saameyn ku yeelatay duulaanka ee uu ku galay ruushka wadanka iyadoo laba sano lagu dhow yahay markii duulaanka uu bilowday ayuu yiri madaxa hay-adda arrimaha bani-aadinimada u qaabilsan qaramada midoobey ee oja ninka lagu magacaabo martin griffis waxaa muhiima ah in loo hogaarsamo soo jeedinta qaramada midoobay waxaynu u baahannahay in la geeyo ukrain laguna bixiyo dhaqaalo badan oo arrimaha gargaarka bini-aadanimada guryihii iskuuladii goobihii caafimaadka kaabayaashii dhaqaalaha iyo dhammaan waxyaabihii muhiimku ahaa wadanka waa ay burbureen waxaana burburiyey duqeymaha iyo duulaanka ruushka uu ku gala wadanka ukrain waa muhiim in la taageero xukuumadda ukrain ayuu hadalkiisa raaciyey martin grivis madaxa hay-adda gargaarka biniaadanimada ee oja qaramada midoobay waxaa la aaminsan yahay in qaramada midoobey iyo dalalka reer galbeedku ay dhaqaalo badan ku bixiyeen xukuumadda ukrein tanii markii wadanka uu dagaal eh, markaa la galay xukuumadda ruushka oo afarlaaankii februari sanadii wadankaasi dagaal ku gashay laba sano ayay ku dhowdahay eh, markaa maalmo ayaana ka haray markii xukuumadda wadankaasi ruushiya ay ukraine duulaan ku gashay iyadoo dhowr gobol ka qabsatay welina ka haysata welina dhinacyadu ay dagaalamayaan dhinaca kalena hogaamiyaha eh, wadankaasi ukraine eh, valadimir putin isna waxuu sheegay in aysan jirin howlgal gaara ah oo ciidamadooda ay fuliyeen balse ay weli joogto yihiin iska caabinta ay ciidamadooda kala hortagayaan kuwa ruushka sidaasoo kale iyana ruushku waxa ay markaa eh, beeniyeen in ukraine ay markaa u diidan yihiin eh, ka qeybgalka shirka dhaqaalaha looga hadlayo ee eh, loo yaqaano world economic volume w e f ayaa lasoo gaabiyaa eh, shirka oo switzerland ka furmaya waxaana dirada lagu saari doona ayaa leeyahay in markaa arrimaha nabadda looga hadli doono iyo sidoo kale horumarinta dhaqaalaha caalamka waxaa la aaminsan yahay in moscow aysan shirka ka qeybgalaynin waxaana eh, markaa ruushku iyadu ay beeniyeen in dhankoodu eh, ay loo soo diray casuumaad ku aadan inay shirkan ka qeyb galayaan hase ahaatee eh, waxaa la aaminsan yahay in ruushku ay shirkan ka qeybgalayaan ukrein ayaa soo jeedisay in laga hor istaago xukuumadda raashiya ka qeybgalka shirkan maadaama ay sheegtay in wadankooda ay duulahan kusoo galeen afhayeen hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee ukrein waa ruushka ee gaar ahaana afhayeen u hadlay ee aqalka madaxtooyada kremlinka ninka lagu magacaabo dimitri bescof ayaa shaaca ka qaaday in wafdi ka socda xukuumadda ruushka oo ka kooban saddex iyo siddeetan xubnood ay marka ku matalayaan shirka la filayo in markaa looga hadlo arrimaha horumarinta dhaqaalaha caalamka ee switzerland lagu qabanayo waxaa la aaminsan yahay in yukrain ay dagaal u gashay ama dadaal ay ku bixisay sidii loogu hor istaagi lahaa xukuumadda wadankaasi ruushiya ka qeybgalka shirka waxaase muuqata in ay ku guuleysteen eh, markaa ugu dambeyn ay qeyb ka noqdaan shirka oo ay markaa waxba kama jiraan noqoto qorshaha ukrain ay ku dooneysa inay ku hor istaagto ruushka dhinaca kale eh, xafiiska qaramada midoobay ee eh, falastiin waxa ay markaa si adag uga hadleen arrimaha ku aadan in mareykanku weli uu iska indhatirayo dhibaatada lagu hayo dadka reer falastiin sidoo kalena xogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka antony blinkan marnaba aan soo hadal qaadin dhibaatada lagu hayo dadka reedka ee falastiiniyiinta iyo dilka iyo xasuuqa loo geystay in ka badan afariyo labaatan kun oo ruux oo falastiiniyiin ah muddo boqol maalmood ah oo ay ciidamada yuhuuddu dhibaato weerar iyo duqeymaba ku wadeen khaza waa wax laga xishoodo in marnaba mareykanku aanay soo hadal qaadin dhibaatada lagu hayo dadka reer falastiin sidoo kalena aysan weli eh, ugu baaqin xabad joojin ee eh, deg dega ah in laga sameeyo khaza runtii waa arin weji kabax leh waana wax laga xishoodo ayuu barti ayay bartooda twitter twitterka kusoo qoreen xafiiska eh, qaramada midoobey ee falastiin ama howlgalka qaramada midoobey ee falastiin oo si uga hadlayay dhacdadan waxa ay xukuumadda falastiin sheegtay inay aada uga xun tahay dhibaatada lagu hayo dadka reer falastiin in xitaa mareykanku aanu ku dhiiran inuu ka hadlo in dhibaato la gaarsiiyo dadka reedka ee falastiiniyiinta xogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka antony blinkan ayay si cari leh uga hadleen inuu iska indhatiray dhibaatada dadka reer falastiin lagu hayo xitaa aanu ka hadal marka warbaahinada uu ka hadlayo dhacdooyinka ka taagan ee khaza iyo bariga dhexe afar iyo boqol ruux ayaa lagu dilay falastiin qeybo badan oo kamid ah inta badanna waxay ku dhinteen khaza deegaano badan oo kamid ah ciidamada yuhuuddu ay duqeymo arxandarro ah weli ka wadaan sidaasoo kale daanta galbeed ayeyna weeraradu inta badan eh, ka dhaceen dadka dhintay ee eh, afariyo labaatanka kun iyo boqolka ruuxa sagaal kun iyo lix boqoloo ruux oo kamid a ah waa caruur sida ay muujinayaan warbixinada ay soo saareen hay-adaha qaramada midoobay iyo sidoo kale ee eh, falastiin wasaaraddeeda caafimaadka sidaasoo kale waxaa dhaawacmay koob iyo lixdan kun oo ruux oo kamida ah dadka falastiiniyiinta waana tiro ku dhow eh, markaa boqol kun oo ruux oo markaa ku dhaawacmaya ama ay waxyeele kasoo gaareen duqeymaha ciidamada yuhuudda ay wadaan tan iyo toddobadii bishii oktoobar sanadkii hore sidaasoo kale iyagu waxaay israel sheegteen in laga dilay waa kun boqol sagaal iyo soddon ruux walow la aaminsan yahay in ay wax badan qarinayaan sidoo kale waxay sheegeen in laba boqol oo maxaabiisa laga qabsaday oo weli ee boqol labaiyo soddon ka mid a ah ay ku jiraan gacanta dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin wakaalada wararka ee reuters ayaa iyana waxay markaa qortay in shan ka mid ah xubnaha weli maxaabiista loo hayo ay markaa geeriyoodeen waa xubnaha boqol labaiyo soddonka shan ay ku geeriyoodeen ee markaa gudaha khaza waxaana dilay duqeymaha ciidamada yuhuuddu ay ka geysanayaan ee marinka khaza dhowr marna waxaa lagu fashilmay markaa in xal loo helo arrimaha ku aadan sidii loo joojin lahaa xiisada ka aloosan ee bariga dhexe dhinaca kale haddii aynu eegno warbixinada laga qoray shirka caalamiga ah ee lagu hadlaya dhaqaalaha ee world economic vorium loo yaqaanana waxa ay soo saareen warbixino ay ku muujinayaan saadaal iyo qiyaase la muujinayo in dunidu ay kusii kordhi doonto sinaan la-aanta dhaqaalaha iyo dakhligaba dalal badan ay la daala dhici doonaan dhibaato dhaqaale oo qaarkoodba ay haatan weli haysato dagaalka geopolitical ka loo yaqaano ama dagaalka dhanka dhaqaalaha iyo dhanka juqraafigaba ayaa kusii kordhaya dunida ayaa laleeyahay waxaan hoos u dhigi doonaa sarukaca ee dhaqaalaha marka la eego qiyaasaha la sameynayo ee loo yaqaano artificial intelligence ai waa a i sidaasoo kale waxaa warbixintu ay muujinaysaa inay sii kordhi doonaan sinaan la-aanta dhanka dhaqaalaha marka la eego dagaalka dhaqaalaha ee wadamada caalamka ka dhexeeya warbixinta ay soo saareen world economic forum waxay ku sheegeen in eh, shirkooda sanadlaha lagu soo bandhigay culeysyada jira iyo dhibaatooyinka dhaqaale ee haatan caalamka haysta marka loo eego dhanka shirkadaha gaarka iyo sidoo kale kuwa dowligaba waxaa la qiyaasayaa in in ka badan lix iyo konton eh, boqolkiiba ay imaan doonaan eh, caqabado la xiriira dhanka dhaqaalaha horumarkiisa iyadoo arrintan ay saameyn doonto sida la sheegay guud ahaan ee caalamka Eh, qaarkoodna dalal badan oo ku yaala eh, wadamada caalamka ayayna arintan aada u saameyn doontaa waxaa leeyahay eh, dagaalka uu adag wuxuu dhexmari doonaa dhanka dhaqaalaha mar welibana ka dhexeyn jirayba xukuumadaha shiinaha iyo sidoo kale mareykanka kuwaasi oo inta badan ay dhaqaalahooda ahaa mid dagaal uu ka dhexeeyo dhanka horumarka marka laga eego waxaana marka la aaminsan yahay in wadamada yurub dhankoodana uu saameyn doono hoosudhac dhaqaale ee dunida ay wajahi doonto iyadoo saarokacna la qiyaasaya inay sameyn karaan qaar ka mid ah wadamada reer yurub iyo kuwa xataa reer galbeedka sidaasoo kale dalalka dhaca koonfurta qaaradda aasiya iyo bariga aasiya iyo dalalka dhaca basifiga ayaa la aaminsan yahay in iyagu dhankooda xitaa ay wajihi karaan hoosudhac dhaqaale iyo sarukacba marka loo eego warbixinada qiyaasaha la muujinayo sida dhaqaalaha dunida uu noqon doono sanadka iyo xitaa sanadaha soo aadan qiyaasaha la muujinayo dhanka afrika haddii eegno waxaa afrika waxay noqon doontaa meelaha saameynta ugu badan ay ku yeelan doonto dhaqaale xumida ah haysata caalamka sidaasoo kalena maadaama iyagu inta badan afrika waxsoo saarkooda u aada u liito waxaa ku loolami doona quwadaha caalamka ee ruushka shiinaha iyo mareykanka iyo dalalka kale ee reer yurub kuwaasi oo la aaminsan yahay inay kordhin doonaan waxsoo saarkooda gudaha si ay kaga hormaraan marka la eego in ay markaa waxsoo saarkooda uu noqdo mid gaara guud ahaan eh, dalalka afrika oo iyagoo aan inta badan halabuur lahayn inta badanna ay ka manaafacadsadaan dhaqaalana ka helaan dalalka reer galbeedka eh, marka la eego mashaariicda ay ka fuliyaan iyo deymaha ay geliyaan wadamada afrika ee eh, ribada ama dulsaarku la socda interestiga wax loo yaqaano taa oo dalal badan oo afrika kamid a ah ka dhigtay xabsi ee kor ka faydan maadaama aysan xitaa xor u ahayn go-aanada masiiriga ah oo wadamadan dhaqaalaha badan haysta ee reer galbeedka iyo kuwa reer yurub iyo xitaa dalalka kale ee shiinuhu ay iyagu inta badan go-aamiyaan masiirkooda maadaama aysan wax badan markaa ka horeyn marka la eego hal abuurna aysan lahayn weli barnamij kulankaad degeysanaysaan keenina waad nagala socotaan dhegeystayaal araagingimaanu biyo galaac kaleeyen geesahana doogiyo ubaaxiiska areen ubaaxiiska areen sida haraagingimaanu biyo galaac kaleeyen isaanadugiyo ubaaxiiskaarin ubaaxiiskaarin laga guurin waligeed waxaad tahay gadeedii

adna gacaala istay gaalay angabay talaabada angabay talaabada intuu halistay talaabada aan gabay la daawado ongajaarago galabti la daawado waxaad halbowlaha guntiisiyo wadnaha gaararkiisii waxaad tahay gadiidu waxa guri ku leedahay halbowlaha guntiisiyo qaalin dhegeysan waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta axmed cali cigaal iyo shankaroon axmed eradaystan waxaa iska laga xasan qowdhan haysiina qabtay kunsaqoqotoaankii dhextaalka barnaamijka kulanka ay ahayd warbixino kale iyo heyse kale ayaa socda balse markan waxad ku hawatan dhegeysaa xubintii maantao kale waxa dunida ka dhacay ifraax axmed xuseen ayaa la diyaar mahadsanid cabdicasiis waa maalinimo isniina taariikhdan waxay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha janaayo sanadkuna waa laba kun afariyo waa maalinta shan iyo tobanaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii aan la idmo saddex boqol konton iyo kow cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sannadii labadii kun iyo toddobadii hay-adda nabad sugidda ayaa xirtay ilaa iyo saddex idaacadood oo ka shaqaynayay magaalada muqdisho iyo xafiiskii telefishinka aljaziira maanta oo kale sanadii labadii kun iyo sagaalkii ciidamadii itoobiya ayaa inta badan ka baxay saldhigyo ay ku lahaayeen magaalada muqdisho xeryaha ay maalintaasi ciidamada etoobiya ka baxeen waxaa ka mid ahaa isgoyska farelansa xarunta villa soomaaliya wasaaraddii gaashaandhigga isbitalka digfeer iyo xeradii asluubta sidoo kale isla maalintaasi sheekh mukhtaar roobow abuumansuur oo xilligaasi ahaa afhayeenka ururka al-shabaab ayaa sheegay in haddii ay ciidamada etoobiyaanka muqdisho ka baxeen ay weeraradooda u wareejin doonaan dhinaca ciidamada admis oo waagaasi amisom loo yaqaanay roobow hadda waa wasiir ka tirsan xukuumadda hadda shaqaysa ee soomaaliya maanta oo kale sannaddii labadii kun lix iyo tobankii dhagaalamayaal ka tirsan ururka al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig ay ciidamada kenya ku lahaayeen deegaanka celcadde ee gobolka gadow waxa ayna ku dileen askar badan oo kenyaan ahaa maanta oo kale sannaddii labadii kun koo iyo labaatankii maraykanka ayaa soomaaliya kala baxay ilaa iyo toddoba boqol oo askari oo dalka joogay kadib markii uu amar ka soo baxay madaxweynihii xilligaasi ee maraykanka dolar trump maanta oo kale sanadku markuu ahaa lixdan iyo sagaalkii hogaamiyihii la ohan jiray oto ayaa qabsaday magaalada rooma ee ah caasimadda maanta ee dalka talyaaniga maanta oo kale sannaddii kun shan boqol kontan iyo sagaalkii haweeneydii la odhan jiray elizabedadii koowaad ayaa loo caleemo saaray inay noqoto boqoradda ingiriiska maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol saddex iyo afartankii midowgii suufiyeedka ayaa weerar ku qaaday magaalooyin ku yaala bariga yurub ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol iyo toddobaatankii mucamar al khadaafi ayaa qabsaday talada dalka liibiya guud ahaana waa igi intaa xubintii maanta oo kale markaanaan dib idinkuga celiyo cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way mahadsan tahay ifraaxoo nala socodsiinaysa xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhaco qeybka ahayd barnaamijka kulanka warbixinada kale barnamijka dayanogana koobka qaramada qaaradda afrika ayaa waxa uu si habsamale weli kaga socdaa dalka ivory coast oo lagu martigelinayo koobkan dalal badan ayaa marka loo saadaarinaya maxwaral badan oo afrika oo la aaminsan yahay inay leeyihiin awooddii iyo tayadii ay ugu guuleysan lahaayeen walow marka la eego natiijooyinkii kasoo baxay kulamada furitaanka gurubyada gurubea iyo gurubi iyo sidoo kale kulamada kaleba ay u muuqdaan weli in xuralkii loo saadaarinayay qaarkood uu gaabis ku yimid waxa ay kufeen kulankii ee eh, furitaanka iyagoo barbaro la galay ee eh, xalay eh, xulka qaranka mosambiq laba gool iyo laba gool ay ciyaartooda kusoo ilaatay maxamed saalax ayaa u barbareeyey ciyaarta dhammaadkeedii goolkulaad uu helay oo xitaa waaba laga adkaan rabay kooxda tartanka difaacanaysa ee masar sidaasoo kale ghana iyo sidoo kale wadanka kale ee cabaverd iyana waxaay ku idlaatay ciyaartooda laba gool iyo gool oo ghana guuldaro ayay la kulmeen wadamada waxay kamid yihiin taariikhda kule marka la eego koobka qaramada qaaradda africa dhanka kale markaan usoo noqono nigeria oo iyagu wataa xidiga ugu fiican qaaradda africa xidig ku guuleystay ee napoli u ciyaara iyagana matala victor osimhen iyagana barbara ayay galeen oo waa ay kufeen gooli gool ayay la galeen equatorial geni oo dalalka africa ka mid ah iyana nigeria waxay kamid tahay dalalka markaa aadka lagu soo daranayo koobka qaramada qaaradda africa inay ku guuleysan karaan iyaga sidoo kale masar iyo dalal kale markaana dhegeystayaal waxaad ku dhawaataan xubintii kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihii gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa war kalamaaney waa barqo uu kulaylka qoraxda weheliyo qabow aan lahayn dabayl daran waa jawi nooca ay qurbajoogtu jecel yihiin waddooyinka magaalada muqdisho waxaa maraya dad u badan boqol kun dhalinyaro isu diiwaangelinaysa tababar degdeg ah oo saddex bilood lagu baranayo xeeladaha dagaal iyo farsamooyinka ciidan si xoogga dalka soomaaliyeed uga mid noqdaan shabaab ayaa u kala jabay laba garab oo intii ugu badneed soo galeen safka dowladda kuna dhawaaqeen in dadkooda ay dhinac ka raaceen siina daadin karin dhiig soomaaliyeed iyadoo cadow shisheeye soo duulay garabkii ku haray khawaariijta oo u badan kuwa takanaysan ayaa isugu tegay tuulo yar oo ku taalla baadiyaha jubbada dhexe waxayna ku sii kala qaybsameen in la dalbada xabad joojin iyo in la sii dagaalamo wasaaradda gaashaandhigga waxaa ka socda kulan u dhexeeya taliska milatariga soomaaliya iyo laba kun iyo saddex saraakiil iyo askar soomaaliyeed oo xirfadaha ciidan uga shaqaynayay maraykanka kanada qatar iyo ruushka oo aqoon milatari leh madaxda xafiiska ra'iisul wasaaraha waxay ayrboodka aadan cadda ku soo dhowaynayaan toddobaatan iyo duuliyaal milatari oo soomaali ah oo dalal kala joogay soddonkii sane lasoo dhaafay si ay u xoojiyaan ciidamada cirka soomaaliya xarunta afisiyoni waxaa dhoolatus iyo diyaargarow ku jira cutubyada difaaca cirka ee militariga soomaaliya waxaana warbixin ka dhegaysanaya la taliyaha amniga qaranka ee xafiiska madaxweynaha xarunta nisa waxaa ka socda shir ay sirdoonka soomaaliya la leeyihiin mas-uuliyiinta deegaanada xuduudaha dalka waxaa soo dhacay war degdeg ah oo wadajir ay soo saareen baarlamaanada maamul goboleedyada dalka kaasi oo ah qaraar ay ku joojiyeen dhammaan howlihii maamul goboleedyada marka laga reebo difaaca guud ee qaranka iyo ilaalinta midnimada waxaana ay filla soomaaliya ka codsadeen in si degdeg ah loo sameeyo hannaan xidhiir oo amarka iyo xogta hal mar lagu kala qaato dalka oo dhan muuse biixi iyo saraakiishii la safnayd ayaa u baxay dhanka magaalada gibiley oo askar kooban ammaankooda ku sugayso ciidamada somalilan waxay la wareegeen ammaanka hargeysa waxay amreen in la hakiyo isu socodka gaadiidka iyo dhaqdhaqaaqyada siyaasadda waxaana la filayaa in birri uu ayrbood socodka cigaale hargeysa ka dego madaxweynaha soomaaliya oo safar taariikhi ah noqon doona iyadoo shacabku bannaanbaxyo ku taageerayaan madax bannaanida iyo ilaalinta dhulka iyo badda soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha ayaa tiv-ga dowladda kala hadlaya si toos ah kow iyo toban milyan qurbajoog soomaaliyeed oo saddex bilyan oo dollar ugu deeqay dowladdooda si qaranka loo difaaco madaxweynaha ayaa uga mahad turkiga sacuudiga masar qatar iyo yuganda uganda taageerada hubka culus iyo diyaaradaha dagaal ee ay soomaaliya deyn iyo deeq ku siiyeen kaneeca ay dul saarnayd ayaan u adkaysan waayey oo dharbaaxo isaga eriyey waana ka soo toosay huddamaalmeed ii socotay saacaddii markii aan eegay waa kowdii duhur waxaa soo galay warkii raadiyo kulmiye wuxuuna ku bilowday kuna dhammaaday sidii xaalka aan ku ogaa ee riyadaydii ka fog naw waar walla weyne waa iska riyooteene hargaysa waxaa yimid ra'iisul wasaare ku-xigeenka itoobiya wuxuuna farxaar uu yahay oo imaan doona ra'iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed dee somalilan ixtiraafkeeda waa lagu dhawaaqayaa ishi bugtaay ku buldhaacso yaa cabdikuus madaxweynuhu ku riyooday inuu hargeysa ka degay dhuusamareebow jooga cabdullaw ma waxaad ma og tahay jidka dhuusamareeb mara inuu hargeysa toos u tago ubow hadda buntland xaggee laga marhayaa warriyada cabdikuus aad bay u fiicnaadeen ganacada hurdada ka kacisama etoobiya soo dirtay war kalemaanay cabdikuus warkiisa mariyaa marrunbaa rajo soo degdegtiya rasmi guula miya miya <laughs> ma beenow rafiyo rafiyo rogrogiyo ra'yiga gaara miya <laughs> haddaa halkaynu joognaa ma hilinba ma hirsara ma dhulki hoosa waaban heedadaawne yodheegijarwarmadayow cirna ma roogno dhulna ma roogno naw dee waa danihin iyo howlaha maraakiibta ahey gabaar deebkarafdii muraadiyaydeeri aryadhaha anigu waxaan maqli jira waxaad maanta bi'isaan berri hawsha laayana war anna waxaa maqli jira waxaa shala diidaneed astaagaa laguma dayo warbowa hadda ka hor maxamed xaashi dhamac gaariya allah u naxariistay wuxuu yidhi dharaar baa iman doontaa dadka sooliya awdala aadanoo hagrateen racdadoodu adkaato lagu raajaylays buwa waadna aragteenoo maantay taagan tahay waraboongaaniyu wuxuu kalou yidhi dharaar baa iman doonta mujrim ooga madoobo islaam sheeganaya agablay hambadaada issii daba raacso waana aragnayo waa qawaariij waraboonku allah u naxariistay waxaa kaluu yidhi dharaar baa iman doonta dhulka ayra ku fooftana afrikaan madmadow iyo ajnabaa degi doona iyagaa tali doona ordankaad didiseen baa dib idiin qabsa doona hadda waana aragtaanoo wataa new war xalanaydiin fadhiyaana ma iska qabataan aryaafilla soomaaliya amison waa ka baxday aryaadhaha buangaariye alla u naxariista waxaa ka dambeeyey dharaar baa ima doonta ina kaahin wasiir arligan ka ahaado muuse ou tali doono warbow cabdulla waxaad ka tagto garriye ka dambaysay dharaar baa ima doonta aagga soo la yidhahdo iyo sii go'i doonto waar walla weynay colaad baa u durbaantumaysaane qaranka somalilan waa madax bannaan yahe oo iskiisu u taagan yahay dalku doonuuna heshiis la geli karaa qadiyadiisana ciduu kala tasha garanayaa ma jirto waaqlow anin weliba dheegi jiray lugta jeeni dhaafta waa jabtaaye ma og tahay waar madayow ha ku daalin jeedaal ha ku daalin jeedaal indhasoo ma jiidaan ummadka janjeedhe war kulli xaal itoobiya waxbay maagan tahay ra'yi iyo afkaar loo dhan yahay layga rogan maayo raayaha nimaan gudubsannahay uma rujuucaayo waleetayda ruuxii naqdiya waa run oran maayo wejiga ilaaha etoobiya wixii soo raacana waa iska dhicinaynaa gorgorow maslahaan imeelkiin lafidhiya olaadayli koowaynay saahib warkalamaanay war ma haysiine shirkadda isgaarsiinta hormuud ee hay nabad sugidda waa ka dhex tafatay war maraad baa soo galay war miyaa la kala shakiyey warba makaabaradihii la xidha ayaa wax ka shifay ma telefoonnadii ay ka xirteen war shirkadda isgaarsiinta hormuud iyo hay-ad dowladeed hadday isqabtaan hoostaa loo dhaqi jiraysay wax u jiraan war kalamaanay bahasha ku fududaanina waaweynkaay maraysaa tahay shirkadda isgaarsiinta hormud war-saxaafadeed ay soo saartay waxayna sheegtay in xarunteeda tarebiyaana shalay ciidamo nisa ah weerareen waxayna weydiiyeen sida ay sheegtay macluumaadka dad adeegsada e v c kadibna waa u diideenoo waxay dhaheen xogta macaamiisheennu cidna ma siin karno oo xalloolaha shabaabkaba waa siiyaan arbow amay bageen haddee warwarka waa idiin wadaha ku fududaanine war-saxaafadeedkii hormud nise war-saxaafadeed kale ay uga jawaabtay waxayna sheegeen in hormud hadda ka hor ka codsatay dad dhibaato ku haya in la baaro oo wax lagala qabto qabsato kadibna waxaan ogaanayay tiri nisa in qaar ka mid ah shaqaalaha hormuud ay khawaarijta la shaqeeyaan kadibna waxaan hormuud ka dalbanay ay dhaheen xogta akoonnada iyo nambarada shaqaalaha tuhumka galay waana diideen iyagaana is hor istaagay baaritaankii ay dalbadeen kadibna waxaan ka dalbannay ay dhaheen xogta akoonnada iyo nambarada shaqaalaha la tuhumay warnisa waxay sheegtay inaysan doonin xogta muwaadiniinta laakiin dhaqdhaqaaqa argixisada ay rabto inay ogaato war shirkadda hormuud waxay kaloo sheegeen inay maxkamad aadayaan sharcigana nisela tiigsanayaan war wararka ka helaya waxay sheegayaan xarunta weyn ee hormuud in ciidan hor taagan yahay aryadhaha anigu hormuud midaan leehayo amniga haddaan laga wada shaqayn la noolaamaa lana ganacsamaa haddee hantida ummaddoy haayaanna badbaadi mayso nisana midaan leehayo hormuud waa hanti soomaaliyeed ummada u shaqaysana inta dawladda u shaqaysa waa ka tira badan yihiin hadda daallin ku qarsoonna waa dhici kartaa inuu jiro hadda iyadoon xarumo hore wax la yeelin waxaan dhihi dhihi lahay halla faryasuuliyo dembiilaha war kalemaanay war ma haysiine khawaariijtu waxay jilib ku toogteenaa la yidhi toddoba qof qaar ka midana kinyaatiyay ahaayeen qaarna soomaaliyay ahaayeen dhammaantoodna waxay ku eedeeyeen inay basaasiin ahaayeen cidday u marmarsiyoodeenna waa beentiin cidda haysa ma jirto war soomaalidu inay jilib joogto shabaabna dilayaan waa la ogyahe kinyaatiga markii hore maxaa keenay bow hadda ayagaa keensaday war waxay keensadeen ha dileene ummadda kale ha nabadgeliyeen war kalemaanay war ma haysaane raiisul wasaare xamsan wuxuu yidhi muuse warqi siduu somalilan u waday inta qurayshtii iyo durriyaddii ka saaray ayuu oromad dalaq siiyey laftan nagaa baddan nagaa dhulkan nagaa halkaasuu marsiinayaa hadda warbow xamse waxaa kale oo uu yidhi muuse waa tala xun yahay waar wallaweynay nin kula jooga lama xantee muuse annagu noo taliya waannu ku qanacsannahay qarankii somalilan waa kaa la ixtiraafay abiy axmed baa imaanaya somalilan markaa waxaanay odhan lahaa dowladda somalilan maxaa diid dan yahay dadkeedu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaawarwaaqlowtalhumatolbeelwarmadayolascanood haddaad tegaysid kaama hor joogno warwaaqlow maday waa kaa geer daran yahay sababtoo ah laftirkiisaa itoobiyaankii u tafaxaytay budawayabudawar lafta gareennagaa miyaa bilaaba rabta walbow madaxweynaha buntland siciid deni hadda cidi doonuu la xiriiri karaa horena waa kii uu sheegay hadda inaan sida dowlad madax bannaan u dhaqmayno war madaxweynaha jubbaland eh. kenya xiriir buu la lahaa etoobiyana cid ka hor taagan ma jidho gobolka gada waxaa la yidhi gudoomiyaasha degmooyinka dhan itoobiya laga wacay nagaanagaatalahanlagimuhaye wargal mudug iyo shabeelle itoobiya lama xidhiiri karto war ha nugu maqashiin madaxda maamul goboleedyadu isma dhaamaan war hadda xaaladuba waxay maraysaa buustanaga deninaga qoorqoornaga lafta gareennaga guudlaawanaga axmed madoobenaga war khaatuma nagana maxaa uga tagtay lafta gareennagaa horta budaalkoeri waar muuse bixi maamul goboleediina ka maaha walba maxaa deni kuu geeyey eega sayidka kenya la xidhiiraaye maxaa naga ka quseeya aryaadhaha samidee cabdulana nagaanagaadaan mugou maqlay waxa uu yidhi how gumaysigii gaaboobayey gadaal faadhaanee xay gaartaan gumaysigii gaaboobayey gadaal faadhaanee xay gaalaan xubintii kalamaan iyo fariimihii ka horreeyeyba waxay guni gabagaba wahaayeen barnaamijka kulanka k n n guud ahaan waan kulanka kala socoteen k n n gabagabada barnaamijka waxaan idinkaga tegayaa heesuu ku luuqeeyo eh, fanaanka cabdiqaadir yuusuf bagaag heystii galayr intaan barnaamijkan lamida ah ku kulmi doono nabadgelyo kalowga iyo haadiy argoni meeraba burxan lagama waayo dadkuu gariira galowga iyo haadiy argoni meeraba waxaan lagaama waayo kugu gariira cadaa ku siiyo giddigood ku dhaafee sida qurux goobeediyo dibad gaar ahaaneed ulaw ku siiyo giddigood ku dhaafee gesiyon biqine galayr wada dhacdaa geesiyoon biqine galayru dhambaal gaar ahaaneed gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib dhambaal gaar ahaaneed gaarsi warkaygo gacantaada uga dhib habeenimo dhahwo angeedaraade markan gaaris iriba aadkeedi gees maray godcordama habeenimo dhahwo angeedaraad raadkeedi gees maray go'an roob ku hooriyo ilaaho caliilaan ucla orod ku dhaafoon haraad geestowla dhacay

gacantaada uga dhiib dhumbaal gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib shabaabkee gacalbaa ilaashee adigaha garkoodiyo godka uga soo dego gelgeleen albaabkee gacalbaa ilaashee adigaha garkoodiyo godka uga soo dego dhacdaa geesiyoon biqiney galaydu howada dhacdaa geesiyoon biqiney galaydu howada eh?